رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ومن إلى يوم الدين dhex jirnay ama sulx xudaybiya gabdhihii muslimaadka markii ay ka soo baxeen dhankaas macay dahay soo celiya dumarka rasuulku kuma jiraan buu yidhi heshiiska dumarka waa ragga keliya ilaahayaa arrintaa dhabeeyey kadibna waa la kala diiday wiil muslim ah gabar kaafirada inuu qabo gabawiilmumina inuuma qabo waxaa heshiisad allaadii doontaa inay la soo safin karta heshiiska dhanka muslimiinta intii rabtana dhanka quraysh ama kufaarta xaggeeda reer qusaaca iyo reer bani bakar ayaa waxay u kala sarteen muslimiinta iyo quraysh taasaan markaa gelaynaa duquulu khusaacata fii cahdi lmuslimiin gelitaankii ay galeen reer khusaaca cahdigii iyo ballantii muslimiinta wahtaarat way dooratay khusaaca an yakuunuu inay ahaadaan maca rasuuli illaahi rasuulka nicigiisa sala allahu calayhi wasalam fii haada almiifaaqi ballantan ee tan ah inay garab istaagaan ayna ka soo saftaan dhanka muslimiinta ah fadakhaluu markaasay galeen fii cahdihi nebiga ballantiisa waqad kaanuu waxay ahaayeen reer usaaca xulafaa'a gaashaanbuur ayay bani haashim liman lijaahili zamantaa cawiligood banu bakrna fii cahdi qura quraybalantooda yay markaa la soo safteen fakaanuu waxay ahaayeen reer bani bakr waaye iyo reer hum ayagu assababa sababta keeni doontaa fii fatxi makka maka furashadeeda wasayatii wayna noo imaan doontaa labadeeda sababtooda ayuu ku yimid in maka fatxigeedii markaa dhaco waxaa kaloo jiray wiilashii muslimiinta ahaa ee markii heshiiska la dhigaayo lagu qoray inay hadday soo baxaan ay soo islaamaan ay madiino yimaadaan inuu nebigu celiyo si xaaladooda tahay ayaga waa xamlu qadiyati almustadcafiin qadiyadii iyo arintii mustadcafiinta xalkeedii yaan haddana gelaynaa ama almuslimuuna muslimiintii almucadabuuna lagu cadaabayey fii makata maka dhexdeeda haddaan fiirino xaaladooda fanfalata waxaa baxsaday minhum xaggooda rajulu nin oo ismuhu magaciisa lagu magacaabo abuu basiir nin abuu basiir la yidhaahda ayaa xarigii intuu ka gostay ayuu ka fakalay muslimiintii mustadcafiintii xargaha lagu xirxiray ee loo diidanaa inay madiine soo aadaan oo la cadaabayay ayuu markaa ka mid ahaa wajaa'a abuu basiir waa yimid ila almadiinati magaalada madiina fa arsalad way soo direen qurayshun qurayshna rajulayni laba nin ayay u soo direen ila alnabiy nebiga xaggiisa sala allahu calayhi wasalam liyaruddahu ugu soo celiyo ninkaa naga soo baxsanay sida heshiisku dhigayey noo soo celibay dheheenfaragayfa rabii nin markuu rasuul qaata abuuka la kaxeeyey mar allaala markii bilxudayfe ay la degeen qatala wuu dilay abuu basiir axadahumaa midkood midkood ayuu dilay wa fara alaakharu kii kalena tantaha ilaa uusal kii labaadna farxad kuu soo cara kamada aadinba madiinuu rasuulku ugu yimid wa qaala wuxuu yidhi kii soo ordayna qutila waa la dilay muxamedow saaxiibkay waa la dilay buu yidhi wa inii aniguna lamaqtuulun ku la dili doonaa dhahay abuu basiir waaka wuu soo daba cararayaa anna waa lay dili doonaa wa jaa'a abuu basiir oo ka daba cararaaya yo haddana yimid fasajarahu alnabiyu nebigaa ka hororay nebigaa ka canaantay oo ka diiday facarafa wuxuu aqoonsaday abuu basiir annahu sayaruduhu inuu rasuulku u celin doono ilayhim xaggooda labadaa nin hadduu rabbi ka xaliyey in kuwo kale imaan doonaan kadibna nebi moxamed uu u dhiibi doono waayo nebiga ballanta say ahayd ayuu ku wadaa rabaani inuu ku socdo xataa dadka ballanta lala galay haddii kufaar yihiin in loo oofiye waa lagama maarmaan fakharaja wuu iska baxay marka madiinuu ka tegay xataa ataa ilaa uu tegay siifa albaxri meel ah waa saaxiibahu waa xeebtee meesha saaxilka ah ayuu iska aaday abubasiir wanfalata waxaa soo fakaday haddana abujandal abujandal waa ninkii buu u tegey gudacala wuxuu gudagalay laa yakhruju rajul nin inaan inuusan ka soo bixin oo min qurayshin qoraysh ka mid ah ilaa laxiqa bihi wuu haleelayay qof kastoo mus aha oo fursad hela inuu fakado abuubasir buu u tagaayey markaasay waxayba noqdeenba koox gooni ah oo meel markaa isku aruursatay xata ilaa ay ku kulmeen minhum xaggooda xaal ay ka mid yihiin jamaacatan kooxo koox ur ahoo wada jira ay markaa noqdeen laa yakhruj waa qadad waxay guda gashay waa kooxdii markay ku ciidan obarasii ah oo ganacsi u socda oo raba inay shaam aadaan ama meel kale aadaan ayaa waxay bilaabeen u sameeyaan takhruju taasoo u baxaysa ila shaami shaam ila meeshaasay soo marayaan fatahjuma weyweerada kooxdii abuu basiir madax wuu ahaa calayha ceebtaa korkeeda wa ta'khudu waxay qaadahayeen amwaalaha maalalkeeda quraysh misba u timid meel ay maran bay waayeen fa arsalad markaasay adeeg u soo direen quraysh ila alnabiy nebiga sala allahu calayhi wasalam tunaashiduhu allah ayagoo ilaahay ku dhaarinaya iyo waraxima raximtii qaraabnimada ka dhaxaysa an yastaqdimahum inuu usoo inay u soo galaan inay u galaan inuu ka dalbado ila almadiinati madiina way u fasaxeen oo waxay dhaheen heshiiskii ahaa qof kasta oo rag ahoo muslimiinta kasoo baxa gaalada ka soo baxa quraysh oo u yimaada muslimiinta in la celiyo waa ka noqonay hadda adeeg u diro inay kuu soo galaan ka codso bas waaye anaga wax kaloo samayn karna markaa ma lehe faman ataahu qofkii u yimaada nebigana fahuwa aamin inuu aamin yahay inuu aamin markaa yahay oo wax dhibaato ah aan la gaarsiinaynin fa arsala adeeg buu u diray ilayhim xaggooda faqadimuu kolkaasay madiino soo galeen wanxallat ilmushkila mushkiladiina way xallisantay qadiyadii mustadcafiintana khalaas meeshaasay ku dhammaatay aharu sulxi sulxiga iyo heshiiskaa raadkiisii raadkii uu reebay maxaa ka mid ahaa toban sano inaan la dagaalamin yaa lagu heshiiyey kaana wuxuu ahaa lihaada sulxi heshiiskaa asaga ah wuxuu yeeshay afarun kabiir raad weyn fii tasyiiri dacwati alislaamiya socodka dacwada islaamku ay socoto yay fursad iyo raad fiican u yeelatay faqad wajada waxay heleen almuslimuuna muslimiintii fursatan liqaa'ii fursad ay kula kulmaan bicaamati alcarabi carab caamahooda intooda badan iyo wa dacwatihim u yeeritaankoodii inay fursad u heleen ila allaahi ilaahay diintiisay dadka ugu wacaan fadakhala annaasu dadkiibaa soo galay fi lislaami islaamka bikafratin bay ku soo galeen badnaan si xawli ah oo fara badan ay markaa ku soo galeen wabalaqa wuxuu gaaray islaamka cadadahum tiradooda fii caamayn laba sana gudahooda maa lam yabluq wuxuusan gaarin khilaala tiscata cashara caama tiscata cashar waa sagaal iyo toban caam wax uusan gaarin ay meel uusan gaarin yuu tiradiisii tirada islimiintu ay laba sano ku gaartay waqad jaa'a waxaa kaloo yimid kibaaru qoraysh qoraysh kuwoodii waaweynaa iyo wa khulaasatahaa kuwoodii xulka ahaa ayaa markaa yimid wa camar ibni caas wa khaalid ibni waliid wa cuhmaan ibni talxa ilaa rasuuli illaahi bay u yimideen sala allahu calayhi wasalam taayiciina ayagoo taayiciin ah raaqibiina rajaynaya janno alle iyo diinta islaamka inay qaataan taayiciin ahoo ogol yashhaduuna ayagoo qirahaya an laa ilaaha ila allah wa ana muxammadan rasuulu ullahi allanadii alla kaloo xaqnimo lagu caabuda inuusan jirin muxamedna uu rasuul ilaahay yahay wayubaayicuunahu kulana mubaayactanaya rasuulka cala alislaami islaamka wayabaabiluuna u hurahaya lahu islaamka kula maa yamlikuuna wax kastay hanahanan karaan oo ay haystaan oo min haalin wax qaali ah iyo war wax rakhiisoo dhanba inay islaamka u huraan wayafduunahu ay ku furtaan biاlnufuusi waاlarwaaxi nafyaalka iyo ruuxyaalka wاlmawaahibi iyo hibooyinka ilaahay siiyey hadduu xoog yahay hadduu caqli yahay hadduu cilmi yahay in islaamka u huraan iyo walqudraati awooddaha ilaahay siinay in islaamka u huraan waqad qaala rasuulu ullaahi rasuulkii ilaahayna wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam xiinamaa jaa'uu markii ay yimaadeen ina makkata maka qad alqad waxay soo tuurtay ilaynaa xaggeenna laada kadidahakeediibay markasoo galeen ay madino yimaadeen wallaahi tallaabay inuu dacwada fidiyo kadibna boqorada iyo amiiryada u waraaqa u kala dirdiro mukaatabatu lmuluuki warqadii loo qorahayay almuluuki boqorada markii ada uu ka soo laabtay rasuuluullaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam min cumrati lxudaybiya xudaybiya cumradeedii waqad abarana uu soo xiray assulxa heshiiskii maca quraysh qoraysh micigoodana uu heshiis la soo galay oo wa amna uu aamin ka noqday jaanibihim dhankooda ila markii dhinac aad heshiis la gasho dhankaad dhibkama baqaysid oo aamin baad ka tahay bada'a intaa kadib wuxuu bilaabay nebiga biirsaali alkutubi waraaqooyin inuu u diro ila almuluuki boqoradii waalumaraa'i iyo madaxdii ama amiiradiiba yadacuuhum asagoo ugu yeerahaya fiiha waraaqooyinka gudahooda ila alislaami islaamnimada xaggeeda wayudakiruhum uu xusuusinayo bimudaacafati mas-uuliyaatihim mas-uuliyaadkoodu inuu laalaabmaan oo yihiin hayaan dembigooda oo kale inay markaa leeyihiin saasoo kale hadday islaamaan oo ay khayrka iyo wanaagga qaataan ummadna ay u horseedaan ay madaxda u yihiin inay khayr adduunkiiyo intaa xasanaadkoodu laalaabmaayo saasaa warqadda loogu qoray wahaabihi taan hiya tilkan kutubi waa kutubaha wahaadihi kuwaasay kutubooyinkaa hiya ayadu tilka alkutub waa kutubahan hadda aanu sheegi doonno biijaazin si gaaban kow waxaa ugu horeeya kitaabuhu kitaabkiisii warqadiisii nebiga sala allahu calayhi wasalam uu u qoray ila najaashi oo boqorkii xabasho ahaa boqorka magaciisi maaha xabasha boqorkii xabashada wuxuu ku qoray fiihi warqadii gudaheeda rasuulka bismi illaahi araxmaani araxiim raba nebigu markuu warqad dirayuu ku bilaabi jiray bisinka haadaa midkani kitaabuna waa warqad min muxamadin nabiyi bay ka timid ila anajaashiyi najaashi bay u socotaa alasxam najaashihii asxam ahaa waa magaciisa cadiimi alxabasha xabasho boqorkoodina ahaa reer xabashe boqorkoodii ahaa salaamun nabadgelyo calaa man ittabaca qofkii raacay alhudaa hanuunkay ahaatay oo wa aamana rumeeyey billaahi ilaahay rumeeyey iyo warasuulihi oo wa shahida qiray an laa ilaaha ila allah ilaahay mooye alla kale oo xaqnimaa lagu caabudaa inuusan jirin waxdahu keligii xaal uu yahay oo laa shariika lahu shirki uusan markaa lahayn lam yattakhid ma samaysanin saaxibatan xaas walaa waladan iyo walatoona wa ana muxammadan muxamedna cabduhu inuu yahay qiray addoon alliyo rasuul adacuuka waxaan kuugu yeerahayaa najaashiyow bidicaayati alislaam islaamka wicitaankiisa fa innii ana anigu rasuuluhu ilaahay rasuulkiisii baan ahaye fa aslim islaam asxamow taslim aad badbaadide islaam waad nabadgelaysaaye yaa ahla alkitaabi kitaabka ehelkiisiiyow tacaalow u kaalaya ilaa kelimatin kelimad sawaa'in eg baynanaa wa baynakum adinka baynkiinnii anaga baynkeenna oo ah anlaa nacbuda inaanan caabudin idinka iyo anagaba ila allaha ilaahay mooyaane oo walaa mushrika aanan u shariig yeelin bihi ilaahay shay-an waxba walaa yattakhida uusanna ka samaysanin laakiin bacdan gobolka kale arbaaban rabbiyaalo min duunillaahi ilaahay sukadiisa ilaahay sukadiisa aanan samaysan fain tawallow haddii aad jeesataan fain tawallow haddii ay jeestaan faquuluu dhaha idinka ha la jeesanina oo shirki ha la raacine faquuluu shhaduu markhaati ka oda bianna anagu muslimuuna muslimiin inaan nahay aayaddaana rasuulku najaashi warqaduu ugu qoray fain abayta haddaad diida najaashiyow faina calayka korkaaga waxaa ahaaday ifmu nasaaraa nasaara dembigooda nasaaradii oo min qowmika qoomkaaga markaa ah nasaarada qoomkaaga ah dembigooda ayaa korkaaga ahaaday wabacafa wuxuu la diray uu u dhiibay rasuulka alkitaaba kitaabkii maca camar ibni umaya adimrii ninka lagu magacaabo ninkaa saxaabiga ayuu u dhiibay falamaa goortii akhadahu uu qaaday annajaashiyu najaashi warqadii wadacahu wuxuu saaray calaa caynayhi iibihiisa warqadii intuu saa u qabtay buu eedihii sii saaray wanasala wuxuu ka soo degay can sariiri sariirtii boqortinimada uu ku fadhiyey intuu ka soo degay buu dhulka yimid addoonnimuu muujiyey wa aslama wuuna islaamay calaa yadi jacfar ibni abi taalib oo horay dadkii u hijrooday ee xabasho aaday ka mid ah gacantiisuu ku islaamay wakataba najaashi wuu qoray ila alnebiy nebiga sala allahu calayhi wasalam biislaamihi islaamnimadiisiiu markaa usoo qoray inuu islaamay ayuu markaa u soo qorayoo mar allaala markii warqaddii ay u timid wuu tacdiimiyey waa qadariyey waa qiimeeyey xataa sariirta boqortinimada korkeeda kuma qaabilin ee dhulkuu u soo degtay dhulkuu soo fadhiistay warqadiina wejigiisii indhihiisii ayuu markaa saaray wanadala waa uu soo degay can sariiri ka soo degay wa aslama wuuna islaamay calaa yadi jacfar bni abi aalib wa kataba najaashi wuu qoray ila nebiy nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu usoo qoray biislaamihi islaamnimadiisa warqad jawaab ah buu soo celiyey uu ku caddaynayo inuu diinta islaamka qaatay uu ku caddaynayo risaalada nebiga inuu markaa qiray taa ayuu markaa u soo qoray bayacatahu baycadiisii inuu nebigu la mubaayactay wasawjiyooyey najaashi xadiidka abi sufyaan binnabi sal allahu calayhi wasalam wa asdaqahaa meherkiina wuxuu ka bixiyey min ciidihi agtiisa arbacami'a diinaar afar boqol oo diinaar ayuu markaa agtiisii ka bixiyey oo gabadha umu xabiibo oo nebigu uu u meheriyey wuxuu meher uga dhigay afar boqol oo diinaar wa arsalahaa wuuna u diray gabadhii rasuulka xaggeeda xaggiisa iyo walmuhaajiriina muhaajiriintii fii safiinatayn laba duumood buu soo saaray intii muhaajiriin ah oo meesha ku noolayd ee asaga marka hore ximaayadiisii ilaalintiisii jawaaradiisa ku hoos noolayd bacdama islaam ku tabaraystay nebiga uu guulaystay laba doon intuu u soo kareeyey ayuu markaa soo saaray ummu xabiibana waa la soo diray abi sufyaan gabadhiisii ahayd binnebiyi sala allahu calayh wasalam waa u guuriyey wa asdaqahaa min cindihi agtiisuu marka ka bixiyey arbacami'ata diinaar wa arsalahaa waa soo diray gabadhii iyo walmuhaajiriina wayuu soo saaray maa camar ibnu umay adimriyana uu markaa la socdo ninkii warqadda loo soo diiday oo nebiga u keenay sala allahu calayh wasalam faqadama bihim way la soo gashay faqadima way la soo gashay bihim ayaga oo doontiisay u soo waday wanabiyu nebiga sal allahu calayh wasalam bikhaybar khaybar markaa uu joogo khaybar ku sugan markaana ay guulaysteen waata jacr uu yidhi nebiga aan u nimid aad u farxay ma kala ogi inuu ku farxay biquduumi jacfar oo la soo galay oo yimid ka yimid xabasha iyo inuu ku farxay fatxigii khaybar rasuulka sal allah calayh wasalam dadkaa meeshaa ka soo qayb galay oo yimid oo xilligaa ku soo aadayna khaniimadii khaybar laga helay qayb qaybbuu rasuulku ka siiyey sala allahu calayhi wasalam marka doontii waxay keentay ee ayagiibay soo gelisay magaaladii waalnabiyu nebiguna sala allahu calayhi wasalam bikhaybar uu ku sugan yahay maata waa dhintay waa geeriyoodaadaa kaa ahaa fii rajab rajab ayuu dhintay sanadii sagaalaad ee hija fanacaahu nabiyu nebigaa qiim yowma wafaatihi maalintii geerid maalintii uu dhintay ilaahay u xeeday amase loo sheegay ayuu rasuulku qabargeeriyaati wafaatihi wasalla waana ku tukaday calayhi najaashi korkiisa salaat alghaa'ibi salaad janaaso haa'ib ah ayuu nebigu ku tukaday sal alla calayh wasalam sababtu waxay tahay waxa suuragal ah cid ku dukata in la waaseed ayuu nebigu u iclaamiyey oo yidhi soo baxa aan walaalkan ku tukane idan waxa walaaleeya ninkaa xabasho jooga iyo ninkaa madiinadooda oo aan dagaal iyo qaylo lahayn dhambaal horayna uu muslimiinta ugu soo dhaweeyey beledkiis iyo markii dambe si hor ku dhimaasho kus ayuu markii dambe u rumeeyey maata wuu dhintay annajaashiy najaashi haada fii rajab ayuu dhintay sannadii sagaalaad ee hijrada fanacahu nnebiyu nebigaa qabargeeriyaadkiisii iclaamiyey oo ummadda gaarsiiyey yowma wafaatihi maalinta wafaadkiisa iyo geeridiisa wasallaa calayhi nebigana najaashi wuxuu ku tukaday dushiisa salaata alghaa'ibi salaad janaasoo haa'ib ah wakhaalafahu waxuga gadaal maray cala alxabashati xabasha najaashi aakhar najaashi kale oo aan soo tilmaanay najaashi in lagu magacaabo boqor walba oo soo mara ee xabasha sida farrisiinta iyo romaaniyiinta kaysar iyo kisro loo yidhaahdo sida masar qofkii u talin jiray oo dhan fircoon la dhihi jiray xilliyadii horaa markaa loola jeedaa marka najaashi markuu dhintay rasuulka sal alla calay wasalam salaad janaaso haa'ib ah ayuu markaa ku tukaday wa khalafahu cala alxabasha najaashin aakhar boqor kale uga gadaal maray fakataba ilayhi waa u soo qoray haddana yadcuuhu nebiga asagoo ugu yeeraya kii labaad ila alislaami islaamnimada walaa yadari mana la oga hal aslama haada ahaani am la muslim ma islaamay mase ma islaamin taariikhda intaa unbay ka ogtahoo kii labaad sida najaashi oo kale loo caddeeyo loo fahfaahiyey islaamnimadiisii lama ogaanin mana la hubo inuu kii labaad islaamay iyo in kale laakiin najaashigaa hore ilaah subxaana wa tacaala islaamnimo ayuu u hibeeyey khayr iyo wanaag fara badan buu gaaray waata ilaahay aayad uu ku soo dejiyey wa ina min ahli lkitaabi ahlu kitaabka lamin baa ka mid ah yu'minu billaahi ilaahay aaminsan oo rumeeyey wamaa unzila ilaykum xaggiina wixii loo soo dejiyey qur'aankana rumeeyey unzila ilayhi wixii xaggooda loo soo dejiyo nebi ciise lagu soo dejina markaa rumeeyey khaashiciina ayagoo u khushucsan lilaahi ilaahay laa yashtaruuna aan iibsanaynin biaayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa famanan qaliilan lacag yar waayo markii najaashi ay mucfar iyo magariintii ay u tageen labadii nin ee quraysh ay soo direen iyo lacag badan bay u keeneen markii dambana ilaahi hamanan qaliilan ulaa'ika lahum ajruhum cinda rabbihim kuwa ajirkooda rabbi agtiisay ku leeyihiin ina allaha sariicu lxisaabi ilaahayna waa alle xisaabtiisu ay soo degdegayso subxaanah wa tacaala najaashi way ku soo degtay baa la yidhi ilaahi subxaanah wa tacaalana khayr fara badan wanaag iyo iimaan ayuu markaa ku manaystay ninka kii labaadse oo isaga uga gadaal maray boqortinimadii xabasha mar labaad ayuu rasuulku warqad usoo qoray fa kataba ilayhi rasuulku warqad buu usoo qoray boqorkii labaad asagoo islaamka ugu yeerahay laakiin hal aslama hada hani la muslim laakiin masar ayaan haddana qaadan doonaa duruusta noo soo socota haddii ilaah rahdo balse meesha inoo joogto wabilahi towfiiq wallahu subxaanahu watacaala aclam